mukrim labada mihaal wuxuu kuugu keenay ism faacilku hadduu hulaaثi ka yimaado faacil ku imaana dakla daakil kharaja khaarij qaala qaa'il baaca baa'ic qatala qaatil kataba kaatib hadduu hulaaثi ka yimaado faacilu ku imaana hadduu ka yimaado ism faacilku hayru hulaaثina mudaariciya waxaa la dhigaa min godan awelka qabla aakirkana waa laga kasrina hadda bal rubaaci ka keen ism faacil akrama yukrimu yukrimu meesha xarfu anaytuhu yaallo min ku bedel godan qabla aakirka awal wa kasilsanaa mukrimun haddee khumaasi ka keen indalaqa yandaliqo meesha xarfu anaytuhu yaalla waxaa lagu bedelaa miim godan qabla aakirka la kasrinaa mundaliqun tacallama waa bartay yatacalamu yatacalama khumaasigii meesha xarfu anetu yaalla miim godan dhig qabla aakirkana kasri mutacalimu ah, soomaalidu mutacalim waxay yidhahdaan qofkii wax soo bartay maya waa mid hadda wax baranayo mutacalim qofka oo ammaanaya waxay leein mutacalim wey hebel hor mutacalim hadda wax baranayo ayaguna waxay ka rabaan waxbarashadii waaba soo dhameeyey waa qof aqoon-yahan ay ka rabaan ah, marka carabigi iyo soomaaliga isdiidan ah, marka waa mutacalim ay leeyi waa mutacalim macnaheed waxa weyn arday wey hadda wax barta ogaala asaga laftiisa amaan uma qaateen markaasuu madaxa taaga leeyahy mutacalima laygu magacaabay maanta marka waxaa tiraa sudaasigiina istakraja yastakriju maxaad leedahay mustakrijun markaa hadduu hulaai yahayna faacil iskaga keen hadduu kayru hulaai yahayna mudaarica meeshii xarfu aleytuu yiilay mim godan dhig qabl akrikana ka kasri hadduu awel kasrisanaa u dayso hadduusan kasrisanaana hadda kasri aلثاني midka labeeyo asmaada sida ficilka u camal fasha ka mida ismulfaacil weeye wadalika tusaalihii ka daaribin iyo wa mukrimin oo kale weeye fain kaana ism faacil hadduu yahay maqruunan ku lala xariiriye bial camila waa camal falaa muطlaqan kala qaad la-aan xaalu yahay iyadoona kala qaadin sawaaء kaana maadiyan aw xaalan aw istiqbaalan saasaa muطlaqanta loola jeeda ama macnihiisu ism faacilka ha noqdo maadi ama xaalo ha noqdo ama mustaqbal ha noqdo kala qaad ma leh muطlaqanta saasaa loola jeeda isim faacilka macnihiisu ama maadi ha noqdo ama xaala ha noqdo ama ha noqdo mustaqbal waa camal fala mar haddii alu ku jirto wadalika tusaali naxwu haadaa kanu addaaribu waa midkii garaacay zaydan zayd amsi shalay shalay kii garaacay aad leedahay waa maadi awilana haadaa kanu addaaribu waa mid garaacaya zaydan zayd alana hadda waa xaaladii o gadan haadaa kanu addaaribu waa mid garaaci doona zaydan zayd gadan beri marka intaba waa noqon karaa haadaadu ha xarfu tanbih da ismu ishaara mubtada mabniyn calaa sukuni fi maxali rafc addaarib khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri الضارب اسم فاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاaعل وينصب المفعول وفاaعل ضمير مستطر جواaزا تقدر هو zaydna mafcuul bihi wain kaana isim faacilkeedu yahay mujaradan mid laga dhartiray min al camila waa ku camal fala bishardayni laba shardi haddii asha laga dhartiro laba shardiyuu ku camal fala alwal shardiga ugu horeeya kownuhu waa ahanshadiiso lilxaali xaalo uu u sugnaado awil istiqbaali ku dar waa kan kuugu daray awil istiqbaali ama istiqbaal shardiga koowaad wuxuu yahay macnihiisu ma camal fali karo haddii macnihiisu maadi u yahay ah, haddii macnihiisu maadi yahay ma camal fali karo waa shardi waa inuu macnihiisu yahay xaalo ama macnihiisu uu yahay mustaqbal labada mid waa inuu yahay labada mid waa inuu yahay waa hal shardi intaas intaas hal shardi isku tahay shardigi labaad waa kana iyo wاctimaaduhu ism faacilka cuskashadiisa calىa nfyin uu cuskado aw istifhaamin ama istifhaam uu cuskado ow mkhbarin canhu amase mid xaggiisa laga qabra uu cuskado waa mubtadi mubtad cuskana ama waxaa iska tiraahdaa mkhbaru canhu mkhbaru canhu waa mubtade waxa weeyaan xaqiiqatan ow asaalatan hadduu wa mubtadaya ama markii hore u ahaa jira waa arki doonaa sharxiisa insha alla ow amase mawsuufin mawsuuf waa inuu cuskado lafdan oo xagga lafdiga mawsuufka ah ow macna shardiga labaad wuxuu yahay waa inuu cuskado nafyi ama istifhaam ama muqbaru canhu ama mawsuuf afartaas mid waa inuu cuskado afartooda mid inuu helaa la rabaa tan koobaad wuxuu yahay inuu cuskado nafyi nafyi inuu cuskado naxw maa daaribun mid garaacaya ma ahaanin zaydun zayd camran camar maada laba kuugu bannaan inaad ka dhigto maa naafiyatun xijaaziya maadii naafiyada xijaaziyadan soo marnay waa kuu bannaanta inaad ka dhigto maa naafiyatun xijaaziya waxaa kuu bannaan inaad ma tamiimiye ka dhigto maadii aan camal falayn labaduba waa kuugu bannaanta waxaa tira ma naafiyat xijaasiyat tacmalu camala laysa tarfacu ism watanصib اkhabra daaribun ismu ma marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih daaribun ismu faacili yacmalu camala ficli yarfacu faacila wayansib mafcuula zaydun faacilu daarib sada masada khabr maada khabarkeedii meeshay degi laheed isagaa degey isagaa degey haddaad tamiimiye ka dhigtana ma naafiyatu tamiimiyatu aad leedahay mulqaatun laacmal lahaa daaribun mubtada marfuuqu biاlibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri daaribun ismu faacili yacmalu camal ficli yarfacu faacila wayansibu mafcuula zaydun faacilu daarib sada masada alkhabari iska leeda khabaru mubtadaha boosku degi lahayuu degay mar walba khabar la keeni ma khabarka ama ha noqdo khabarumubtada ama khabaru ma labada ku noqdaba la keeni ma cmrna waa mfcl bhi maنصوb wey وcalaamaة نصbi فatxaة ظaahiraة في akhirih waaya marka nfyiga wuxuu noqon karaa xarف sidaasoo kale hadda maadaasu kuu soo qabta wuxuu kaloo noqon karaa nfyigu sm smuu noqon karaa nfyigu waxaad leedahay غayru daaribin mid garaaca غayrkiis weeye زaydun زayd cmr meesha maadu taalla hayru dhig isaga mubtade ka dhig ila hayru waa isme iyadaa exraab qaadayde daaribinna mudaaf ileyhi ka dhig hayru daaribin mid garaaca kayrkiis weeye zaydun zayd camran ayruda mubtade ka dhiga marfuuqun bilibtidaa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhir ayru mudaaf daaribin mudaaf ileyhi majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhir daaribin markaas waxaa tira ismu faacil yacmalu camaal ficli yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuula zaydun faacilu daarib dhe sadda masada alkhabr camranna mafcuul bih marka ism waa noqon karaa nafyu wuxuu kaloo noqon karaa ficil ah, laysa daaribun mid garaacaya zaydun zayd ma ahan camran laysa daaribun ah, ismkeed ka dhiga marka nafyigu muxuu noqon karaa xaraf muxuu kaloo noqon karaa ism muxuu kaloo noqon karaa ficil istifaamtii kuu miaaliyey wa adaaribun zaydun zayd mid garaacaya ma yahay camran وadaaribun mid garaacaya maya hadda ama had dib ka garaaci doona زaydu zayd camran alhamسة lilistifhaam daaribun mubtada marfuuq biاlاbtidاء وcalaamaةu rafci damة ظaahiraة fi akhirih daaribun ismu faacili yacmalu camala ficli yarfacu faacila wayansib mafcuula zaydun faacilu daarib sada masd اkhabr marfuuq calaamaةu rafci damة ظaahiraة fi akhirih camran mafcul bihi mansuub calaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akhirih istifhaamtu waxay noqon kartaa istifhaamtu waxay noqon kartaa xaraf waa noqon kartaa waxay noqon kartaa oo kale ism istifhaamtu kayfa daaribun kayfa sidee daaribun mid u garaacaya uu yahay zaydun zayd camran ah. kayfa sidee waxaad tiradaa kayfa ismu istifhaam khabar muqadama dheh kayfa sidee waa abr mqadam daribna mubtada mqara ka dhigo khalaas daribun ismu faacil marka zaydun waa faacil amr waa mafcuul bih marka istifhaamtii labay noqon kartaa ism waa noqon kartaa sida kayfa daaribun sidee uu yahay mid hor waxaad dhigi kartaa oo kaleeto kayfa xaala ka dhig kayfada xaalad ka dhige ah, xaalad ka dhige kayfa xaalku waa sidee daaribun mid garaacayo uu u yahay zaydun zayd camr daaribuna mubtadad ka dhige zayduna waa faacilkii sad msad abr mubtadahan abr mala ka kayfa xaalad ka dhigi karta xaalad ka dhigayda in la hormariyana markaas waa iska waajib lأnnahaa satr kalaam istifhaam satru kalaam iska leeyahy marka istifhaamtiina labadaasay noqon kartaa haye waxaan hadda ka soo gudubnay inuu ictimaado calaa nafyin ko oo nafyigii ismna noqon karo ficilna noqon karo xarf noqon karo aw istifhaamin istifhaam inuu ictimaado istifhaamtiina waxay uqaybsantahay inay noqon karto xaraf iyo inay noqon karto ism ow mukhbarin canhu mid laga qabraa mukhbaru canhugu labuu noqon karaa inuu yahay mukhbarun canhu alaana haddeeruuba yahay mukhbaru canhu oo haddeeruu mubtadaya aw fi اlasli ama asalkiiyuu mukhbaru canhu ahaa asagoo hadda hadda ah waa kanaa wa zaydun daaribu waa mid garaaca camran zaydun mubtada marfuuq biاbtida calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih daaribun khabru mubtada marfuuq bاlmubtada calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih daaribun ismu faacili yacmalu camala ficli yarfacu faacila wayanصib mafcuula wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxuudu calى zayd camran mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih daarib waa camal fal yuu cuskaday mubtadaha ka horey hmm. waaya waxaad dhihi kartaa asaalatan ayuu ahaa mukhbar canhu ee hadda ma aha oo waa maxay waa mubtadihii nawaasikdu galeen nawaasikdii kaana iyo khawaadeedii danna iyo khawaadeedii ina iyo khawaadeedii maalan danna soo qabsada danna soo qaado waxaad tidhaha danantu zaydan daariban camran alana awqadan danantu zaydan zayd waxaan u maleeyey daariban mid garaaca inuu yahay camran camar alana owqada iiri danantu ficlin wa faacil zaydan mafcuul bihi awal daariban mafcuul bihi haani hadda daariban waa camal fala daariban ismu faacil yacmal camal ficl faacilka waa damiir musatira camranna mafcuul bihigiis daariban muxuu cuskana wuxuu cuskanaa zaydka ka horeey danantu zaydan zaydan taas cuskana zaydan mukhbar canu miya haddeer maya asalkii u ahaa jiri hadda waa mafcuul awlkii dana laakiin asal mubtadu aha sooma ah. marka marka lagu leeyahay mukbaru canhu cuskana mukbaru canhu hadeeruba yahay mukbaru canhu ama fi lasli u ahaa labadaas ayaa iskuu soo gelayda labadaas ayaa kuu soo gelayda marka hadda waxaan aragnay ayadoo uu cuskanayo isim faacilkii nafyi maxaa miaal u ah ma daaribu zaydun camru hadda daarib iyay cuskatay maadaas isagoo istifhaam cuskana adaaribun zaydun camran daaribun waa camal fale waa istifacli cuskaday labadii shardi waa laga helayo wuxuu cuskaday hamsada macnihiisuna waa xaalo hadda uu garaaca ama beriyu garaaca wey waa xaalo ama waa mustaqbal wa zaydun daaribun camran daaribuntaas waa isim waa camal fala labadii shardina waa laga hela horta ictimaad waa haystaa wuxuu cuskanaa mubtadaha ka horeeya oo zayd ah kaasoo cuskana xaalo iyo mustaqbalaadna mid ka laqbaynay maadi kama laqbay karti kuma banaan waxaa noo haray kii ugu dambeeyo ah mawsuuf inuu cuskado mawsuufkaas waa lafdan lafdi ahaanuba mawsuuf u yahy xagga iraabta ama xagga macnuu mawsuufkay asagoo lafdi mawsuufu noo miaaliye wa marartu birajulin ninaan soo maray rajulku daaribin garaacaya huwa rajulku camran marartu ficlin wa faacilu birajulin jaaru wamajruurun mutacaliqu bimarar daaribin صifatu rajul wa صifatu majruuri majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih daaribin ismu faacili yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansib mafcuula wafaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu yaxudu calى rajul camran mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih labadii shardi waa haystaa daarib horta macnaha waxaa laga laqbaynaa xaalo ama istiqbaal waxaa leedaa maratu waxaan soo maray birajuli nin rajulkoo daaribin garaacaya alaana hadda camr hadduba garaacaya ama garaaci doono u dhaarsanba labada midkaa rabtaad ka macnay karta xaalo ama istiqbaal ictimaadna waa haystaaho daaribin wuxuu ictimaadaa rajulintaas oo mawsuufka hadda waa mawsuuf lafdiga ee waxaa jira mawsuuf macnawiya oo waa maxay xaalada oo kale isim hadduu xaalo noqdo waa camal falas sababtoo ah saaxibulxaalku waa mawsuuf xaaladuna sifadii waxaa tidhi jaaanii waxaa ii yimid zaydun zayda ii yimid raakiban xaale uu yahay mid saaran jamalan rabti jaaanii waxaa ii yimid zaydun jaa ficilmaadi waa nuun lwiqaaya walyaa mafcuul bihi mabniin cala sukuni fi maxali nasb zayduna waa faacil raakiban xaalu min zayd mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu raakiban ismu faacil yacmalu camala ficleedi yarfacu faacila wayansib mafcuula aacilkii damiir mustatira wey jamalna waa mafcuul bigi hadda raakiban waa camal fala muxuu u ictimaadaa mawsuuf oo mawsuufku awe waa saaxibulxaalka zayd wey saaxibulxaalka wey saaxibulxaalka ilaa alxaalu waصfun lisaaxibihaa qaydun licaamilihaa marka waa saaxibulxaalku waa mawsuuf xagga macnaha ismulxaalku waa صifo xagga macnaha waa if athaliu isimkaa sadexeey oo asmaadii todobada aheedoo camal falayday ka mid ah amilatu mubaalaqa wey waa camal falaya hadduu raba muana ha noqdo hadduu raba mufrad ha noqdo hadduu raba jamc ha noqdo ismfaacilkana waa saas ismfaacilku waa camal fala mufrad ha noqdo muana ha noqdo jamc ha noqdo amilatu mubaalaqa waa camal falayaan walow muanan aw majmuuca amilatu mubaalaqa oo mubaalaqa ku jirto wa hiya amhilatu mubaalaqa maa isim weeye isimkaasoo kaana ku sugnaaday calaa wasni facaal facaal ama alcasala malabka fa ana aniga sharaabun mid cabid badan ayaana ama alcasala mafcuul bihi muqadama fa ana aniga sharaabun mid cabid badan ah sharaab facaal ow calىa facuulin facuul ow calىa mifcaalin mifcaal ow faciilin faciil ow facilin shantaas wesina ugu caansanu ka soo qaatay maahan shan kaliya shanta ugu caansanu kaaga soo qaatay wa hiya amhilatu mubaalaqa kasmi اfaacili si faacilkay la mid tahay fi lcamali wa shuruudi camali waa kula mid wahiya amhilatu mubaalaqa kasmi faaciliyay lamid tahay halkay kala mid tahay fi lcamali wa shuruudi camali camal falkana waa camal fashaws waxbay rafcidaa waxna waa nasbidaa shuruuddana shuruuddii isim faacilkaad ku soo qaadatay wey oo waxaad leedahay famaa isimkii kaana ahaada silatan silo siladaasoo al u sugnaaday ila mogtahay amilatu mubaalaqa waa isim faacil oo mubaalaqa loo dhisay haddii al ay ku jirto oo ay al gasho ashaas waa ashi oo ka mid ahayd mawsuulka mawsuulka mushtaraga sow lix maahayn mid kamidu al u ahaa asha oo mawsuulada mid kale maha waa midda wasfiga gasha waa midda wasfiga gasha oo isim faacil gasha ama isim mafcuul marka haddii amhilatu mubaalaqa al ay ku jirto camila muطlaqa famaa isimkii kaana ahada silatan silo siladoo lial u sugnaaday macnaha midkii al ay ku jirto camila waa camal fala muطlaqan kala qaadlaan xaaloy famaa isimkii kaana ahaada silatan silo siladoo lial u sugnaaday al wixii sila u noqdo silatan sila ahaada lialna sila u ahaada dheh ha ka sifayn ee ku tacaluji famaa isimkii kaana ahaada silatan silo lial sila u ahaado oo al ay ku jirto camila waa camal falaa muطlaqan xaalaan la kala qaadayo naxwo jaaa waxaa yimid addaraabu kii garaacidda marka maadiad ka macnay kartaa mustaqbalaad ka macnay kartaa xaalaad ka macnay karta waa isku mid shardi male wa in kaana isimka oo mubaalaqada ah hadduu yahay mujaradan mid laga dhartiray minhaa ashii camila wuxuu ku camal falaa bishardayni labadii shardi algeli marka algeli ilaa hore usoo aragta labada shardiya markii hore xaa lagu soo yidhi laba shardiya l laguma dhihin bishardayni laguma dhihin bishardayni al laba shardi laba shardi a lgu yidhi haddana maxaa lgu yidhi bishardayni labadii shardi ah. oo shaygu haddii marka hore isagoo nakiraa lasoo sheego ee kadib isagoo macrifa lasoo celiyo fahuwa caynulawali a la yidhahdaa ah. waxaad tidhi zaaranii rajulun ninaa isoo booqday faakramtu rajula ninkii isoo booqdaan karaameey wey kii laftirkiisi wey waa cayn lwal ah. dii nakirada lasoo celisho marka bishardayn labadii shardi oo maxay ahaayeen horta macnuhu waa inuu xaalo ama istiqbaaliya ee maadi kuma ma noqon karto shardiga labaadna waa inay afartii mid ka mida ah ictimaashooda nafyi istifhaam mukhbaru canhu mawsuuf ah, nafyigu wuxuu noqon karaa xaraf isim ficil istifhaamtuna maxay noqon kartaa xaraf isim ah, mukhbaru canhuguna alaana aw fi اlasli mawsuufkuna lafdan aw macnan waa inaad ila socoto naxwu maa daraabun mid garaacid badan ma ahan zaydun zayd camra maa naafiyatun xijaasiyatun tacmalu camala laysa tarfacu isma tansib اkhabr daraab ismu ma marfuuc calaamaة rafci damatu daahiraة fi akhiri daraab amhilaة mubaalaga tacmalu camal اficl tarfacu اfaacil watansib mafcuula zaydun faacilu daraab sada masd اkhabr isagaa booskii khabarka degay camrana mafcuul bihi wey araabic mid kaafeeya ismulmafcuuli weye naxwu madruumun kula garaacayo wa mukramun kula karaamaynay labada miaal wuxuu kuu siiyey ismafcuulka hadduu ficil hulaafiya ka yimaado mafcuula lagu keenaa daraba madruub ah, qatala maqtuul kataba maktuub mafcuul a lagu keenaa haddii kayru hulaaثi uu ka imaana oo rubaaci khumaasi sudaasina xarfu anaytaha mudaarica meeshii xarfu anaytuu yiilay miim godana la dhigaa qabla akirkana waa la fadxiya ah, akrama yukramu isaga ficil majhuulahana laga keena akrama yukramu fahuwa mukramu indalaqa yundalaqu mundalaqun bih istakraja yustakraju mustakrajun bih marka xarafka xarfu anaytaha meeshuu yiilay miim godan dhig qabla akirkana fadxa iska saar waxaana laga keenaa ficil oo mabniyu lilmajhuuli aha laga keena hadduu hulaaثi yahay waxaa tirahdaa mafcuul hadduu kayru hulaaثi yahay ficil mudaaric xarfu anaytu meeshuu yilay mim godan dhig qabla aakhirkana fadxi mukramun mundalaqun mustakrajun e araabic mid kaafeeya ismu mafcuuli weye naxwu madruubun kula garaca wa mukramun kula karaamayna majhuuladka macnaynaya ila ficil majhuula laga keenay wa yacmalu waa camal falay ismafcuulku camalaalficli ficilka camalkiisii ficilkii almabniyi loo dhisay lilmafcuuli ficilkii mafcuulka loo dhisay wuxuu la jeedaa muqayaru siiqa marka naaibu faacilu rafcisana haddii ficilkaasu marka hal mafcuul qaada jiray halkii mafcuulu naaibu faacil ka dhigana haddii uu laazim aha uusan mafcuul qaada jirinna darafuu ka dhigana naaibu faacilki iyo waxyaalihii kale ama masder oo kale ilaa waxyaalaha naafac noqdo horaan usoo qaadanay shanay ahaayeen ah, haddii qowlka lagu dare haddii kalena afareyba iska ahay marka haddii uu laba mafcuul qaada jirayna mid ayaa laga dhiga naay faacilkii kalena mafcuulnimu ku nasbina hadduu saddex qaada jirayna midaa laga dhiga naay faacil labadii kalena mafcuulnimu u nasbina marka ficil mabniyun lilmajhuuli ah siduu u camal feli jiro u camal fala wayacmalu waa camal fala ismafcuulku camala ficli ficilka camalkiisa ficilka almabniyu loo dhisay lilmafcuuli wa shardu camalihi ism mafcuulka camalfalkiisa shardigiisa kasmi lfaacili oo kale u ahaaday ism faacilkuu la mid yahay waa ku shuruud haddii al ay ku jirto camila muطlaqan haddaan al ku jirinna camila bishardayni labadii shardiyu ku camal fala oo ah xaalo iyo istiqbaal in macnuhu noqdo mid ka mida waana inuu ictimaado afartii mid ka mida afartii mid ka mida naxwo wa shardu camalihi u ku yidhi camalfalkiisa ismafcuulka shardigiisu ka simil faacil way naxw jaaa waxaa yimid almatruubu kii la garaacay cabdu maadi ka dhig darb mar haddii alu ku jirto almatruubu kii la garaacay cabdu almatruub mid hadda la garaaca cabdu almatruubu ku la garaaci doono cabdu saddexda waa ka dhigi karta mar haddii alu ku jirto meelna kuma qaydna macnaha la fiirina wa madruubun waa mid la garaacayo cabdu addoonkiisa alana aw qadam markaan waa inaad ama xaale ka dhigto ama aad ka dhigto mustaqbal hadda fiiri madruubuntan waa camal fale maxaa dhacay wuxuu horta macnihiisu waa xaalo ama mustaqbal ta labaadna wuxuu ictimaadaa mukhbaru canhu mubtada ka horeeya zaydunaa mubtada mubtadahaasuu ictimaado cuskana marka zaydu waa mubtadaad leeda madruubuna waa khabarumubtada madruubun ism mafcuul yacmalu camala ficli yarfacu naaib alfaacil naaib faacilkii waa cabdudaas facabduhu naa'ibu naaib wuxuu ka yahay can ilfaacili fi lmiaalayn labada miaalba labada miaalba jaaa almatrubu cabdu wa zaydun matruubun cabdu alkhamis isimka shaneeyo toddobadii isim oo camalka ficilka camal fasha ka mida asifatu ah, mushabaha waa sifadii loo ekaysiyey bismi faacil ism faacilaa lagu shabahay min xayu inahaa tuhanaa وتجمع وتذkر وتؤنف كسم فاaعل waa la تثنiyeya waa la جaمciya waa la تdkiriya waa la تأنiifiya marka halkaasaa looga shabahay sida اسم فاaعل تuفنى وتuجمع مثنى waa laga dhigi karaa waa la جaمci karaa مذkr waa laga dhigi karaa مؤنaثna waa laga dhigi karaa اسم فاaعلka alkhamis aصifaة اmushabaha waa صifadii lagu shabahay bismi faacil ism faacil almutacadi ee u gudba ilaa waaxidin hal mafcuul ka xasanin oo kale iyo wa dhariifin xasanin mid wanaagsan dhariifin mid dhugle mid maskax leh mid caqli leh walimacmuulihaa صifa mushabaha macmuulkeeda ثalaaثu xaalaatin saddex xaala usugnaadeen macmuulka sifada mushabahada saddex xaaluu leeyahy alrafcu in lagu godo cala alfaaciliyati naxwo marartu birajulin ninaan soo maray rajulko xasanin uu wanaagsan yahay weju wejigiisa marartu ficlu faacil birajulin jaaru majruur mutacaliqun bimara xasanin ka sifee rajulin xasanin aad ka sifee rajulinta markaad ka sifayd waxaad tidhaha xasanin sifa mushabaha tacmalu camal alficl tarfacu naaib alfaacil weju naaibu faacil xasan dhe hadda yay cuskatay xasanintaano ictimaad halkay ka heshay mawsuufka rajulina cuskana wa dariifin ninkaas oo uu caqli leeyahay lafdu hadalkiisu qof hadalka uu ku hadlaya hadal caqli leh uu yaho hadal waxa w wanaagsan uu yahay wa dariifin uu caqli leeyahay lafdu hadalkiisu hmm. Hmm. xasan eh? marartu ficlu wa faacilu birajulin jaarun wamajhuuru mutacaliq bimara xasanin صifatu rajulin wa صifatu majruuri majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri xasanin صifatu mushabahat tacmalu camala ficli tarfacu faacila tarfacu faacila wejuna waa faacilu xasan marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wejhu mudaaf walaha mudaaf ilayh mabniun cala dami fi maxali jar waaya wa dariifin lafduna waa la mid wa marartu birajulin rajulkoo dariifin lafdu iska shaqalka iska ilaali qatraac ha noqoni waa nasbo markaa waxaa la yidhi macmuulka sifada mushabahada saddex xaalu leeya xaaladda koowaad waa in faacilnimo lagu rafciyo xaaladii labaad waa nasbu waa in lagu nasbiyo cala tashbiihi u ekaysiin bilmafcuul bihi loo ekaysiina maxaa loo leeyahy mafcuul bihi loo ekaysiina ma la yidhaahdo mafcuul bihi sifa mushabaha waxaa laga keenaa ficil laazim mafcuul bihi marka inay qaadato asal maahan marka waa loo ekaysiiyey mafcuul bihi maaha sababtoo ah ficilka laga keenayba waaba laazim mafcuul bihi maba qaataba sife mushabaha halkaa laga keenaa ficil laazim ah waaya wuxuu ku yidhi wanasbu waa in lagu nasbiyo cala tashbiihi u ekaysiin bilmafcuul bihi loo ekaysina in kaana hadduu yahay isimku macrifatan mucarafan in kaana isimku hadduu yahay mucarafan kuli macrifin waxaad firina macmuulka macmuulkaad firine hadduu mucaraf yahay una nasbisan yahay mushabah bilmafcuul biyaad leedahay waa nasbu in lagu nasbiyo cala tashbiih u ekaysiin bilmafcuul bihi loo ekaysiyo waa goorma in kaana hadduu macmuulka sifaduu yahay mucarafan kula macrifeeyey naxwu marartu waxaan soo maray birajulin nin rajulko xasanin wanaagsan alwajha xagga wejiga marartu ficlin wafaacilu birajulin jaaru majruur mutacaliq bimara xasanin sifatu rajul wa صifatu majruur majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akri xasanin صifatu mushabah tacmalu camal اficl tarfacu faacil wa tansib mafcuula dhe faacilka waa damiir musatiru jawaaz huwa yacuudu calى rajul maxaa soo haray alwja mansuub btashbiihi calى mafcuul bihi mansuub calى tashbiihi bilmafcuul bihi ad mansuub calى tashbiih waa mafcuulan iska lehna mafcuul maahan waa maful waa mushabah bilmafcuul bi araabta un baa sidaa iska barata mansuubun cala tashbiihi bilmafcuul bihi alaleeyahy alwajha o amase xasanin nin wanaagsan wejahu xagga wejigiisa ilaa moogtahay marka macmuulku noqona macrifo mar al u macrifo ku noqona alwajha marna idaafu macrifo ku noqona wajhahu fiiri labadooduba marka maxay ku nasbisan yihiin tashbiih bilmafcuul bih marka mucarabkiiya laba miaal lagaaga keena mar al ayuu ku macrifooye waa al wejha marna mudaaf weeyo mudaaf ileyhiga ka dambe ayuu ku macrifoobay wejhahu labadoodu waa isku icraab marka o cala tamyiisiya lagu nasbina cala tashbiihiya lagu nasbina ku cadaf macmuulkii waa nasbu in la nasbiyo cala tashbiihi lagu nasbiyo bilmafcuul bihi lagu shabo o calى tamyiisi in lagu naصbiyo waa goorma in kana macmuulka صifadu hadduu yahay nakiratan haddii صife mushabaha macmuulkeedii nakiraya uuna nasbisan yahay wuxuu ku nasbisan yahay tmyiis tmyiis naxو marartu birajulin ninaan soo maray rajulko xasanin wanaagsan huwa rajulku wejhan min jihati wejhin xagga wejiga ka wanaagsan marartu ficl wa faacil birajulin jaaru majruur mutacaliq bmara xasani صifatu rajul wa صifatu majruur majruur wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akirih xasani صifaة mushabah tacmalu camal ficli tarfacu faacila wafaacilu damiir mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxudu calى rajul wجhan tamyiis mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu wljaru xaalka saddexaad oo macmuulka sife mushabaha wljaru waa in lagu jaro cala idaafati naxwo marartu birajulin inaan soo maray rajulko xasanilwejhi weji wanaagsan kanaa u fudud marartu ficlu wa faacilu birajulin jaaro majruurun mutacaliqu bimara xasani sifatu rajul wa sifatu majruuri majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aqid xasanin صifa mushabaha tacmalu camala ficli tarfacu lfaacila bi wafaacilu damiir musatirun jawaazan taqdir huwa ama waxay leedahay ah, hmm xasanilweji weji wanaagsan huwa rajulku saas wey waxaa tiraa damiir mustatir jawaaz taطir huwa yaxudu calى rajul xasani mudaaf alweji mudaaf iley majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi walaa yataqadamu ma hormaro macmuulu صifati صifada macmuulkeedu calayha bas bisman ka dhaha shalaya casharku nagu yaraaye waxyaar a ah, ka ah, ma dheeraa dheera ah, intaa yartaa hayaan ku daro walaa yataqadamu walaa yataqadamu ma hormaro macmuulu sifati sifada macmuulkeedu calayhaa sifada kama hormaro macmuulka sifada sifada mushabaha macmuulkeedu kama hormari karo xoogaa tabar yarta marka awood umale ay uga hormarta walaa yataqadamu ma hormaro macmuulu sifati calayha sifada kama hormaro bal laabudda waa laga maarmaanba min itisaali macmuulka la xidhiirsashadiisa bidamiiri lmawsuufi ula xidhiirsado macmuulku iska da inuu ka hormare iyaduu ka dabamara markaasaa waxaa la xidhiidsanaya damiir u laabanaya mawsuufka ayadu sifadu moogta waa sifo mawsuufkiyaa ka horeya mawsuufka damiir u laabanaya la xidhiidsana macmuulka fiiri bal laabudda waxaa laga maarmaana min itisaalihi macmuulka la xidhiidsashadiisa bidamiir اmawصuuf uu la xidhiidsado ima lafdan inuu kala xidhiidsado naxw zaydun zayd xasanun waa miduu wanaagsan yahay weju wejigiisa hadda fiiri zaydun waa mubtade xasanun waa khabarkii waa صifa mushabaha tacmalu camal اficl tarfacu اfaacila wejhu waa faacilkeedii waana macmuulkeedii maxaa la xidhiira wejhu damiir wejhuhu halkuu laabana xasannimadu waa sife yaa mawsuufoo la sifayna zayd zaydaa la sifayna hadda zaydun waa maxay waa mubtada soo maaha xasanuna waa qabar laakiin xagga macnaha fiiri xagga macnaha xusnigan yaa ku sifaysan zaydaa ku sifaysan sideedaba soo ma ogid khabar oo dhan xagga macnaha inuu sifayo sidiisaba khabar oo dhanba xagga macnaha waaba sifa haddadaan ku idhahdo zaydun caaqilun caqliga yaa ku sifaysan haddaan ku idhahdo zaydun kabiid khubsiga ayaa ku sifaysan haddaan ku dha zaydun dayibun diibka ayaa ku sifaysan weligiisba khabar waa sifo ah, ee waa xagga macnaha xagga icraabta maaha marka hadda xasantu waa sifo zayda mawsuufa macmuulkii marka xasan oo weju ah yaa la xidhiira damiir halkuu laabana mawsuufka oo zayd waa xagga macnaha mawsuufnimada ogow hadda aw macnan xagga macnaha ayuu kala xariirsana damiirkii lafdi ahaan ulama xariiro laakiin macnahaanu meesha ugu jiraa naxwo marartu birajulinaan soo maray marartu ficlan wafaacil birajulin jaarin majruur mutacaliqun bimar rajulko xasanilwejhi weji wanaagsan hadda xasane waa sifatu rajul wa sifatu majruur majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri oo xasan oo loo idaafiyey alwejhi rajulin waa nakire saa looga sifayna waxaa looga sifayna xasanintu hadda macrifo ma waa nakiro maxaa yeele waa wasfi macmuulkiisa loo idaafeeyey idaafada sow soomaanaan ogaan idaafadu inay laba u qaybsanto idaafa macnawiya idaafa lafdiya idaafa lafdiya ma faa'iideydo tacriif maxay faa'iday jirtay takfiif marka waxaa leedahay xasani mudaaf alwaji mudaaf hadda fiiri macmuulkii oo alweji ah damiir xagga lafdiga kalema xidhiiro laakiin macnuu kala xidhiiro wuxuu yahay marartu birajulina soo maray rajulko xasanilweji weji wanaagsan minhu rajulka xaggiisa xaalu ka ahday wejigu minhu sharaxaa kuu soo qadaray wallahu subxaanaه wa taعalى aclam salى اllahu وsلم وbaarك calى nabiyina mحamed iska yaryaraysayna dhib mana isaga iska dhamaad doone